kulan waxaan dhegeystayaal dalkiin baa meelo joogtaan si walbadina maqlaysaan waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanagsan saaxiibayaal waa isniin taarikda waxay ku aaseysan tahay labada bisha koowaad sannadda qodobada aad barnaamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa qeybka ah gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan oo ku eedeeyay xukuumadda somalilan inay ku fashilantay wax kaqabashada dadka rayidka ay ah lagu dilayo laascaanood uguna baaqay in ciidamada somalilan ay isaga baxaan gebi ahaanba laascaanood iyadoo weli xiisaday ka taagan tahay magaalada sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweyne xasan sheekh oo sheegay in sanadkan cusub xukuumaddiisu ay hiigsanayso inay wax badan iska beddelaan dhinacyada amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha waxyaabaha kale aad degeysan doontaan waxaa qayb ka ah saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo faahfaahino ka bixiyey howlgallo iyo sidoo kale deegaana ay shabaab ka qabsadeen qaybo ka mid ah gobolka galgaduud sidoo kale waxaad degeysan doontaan mexico weerar lagu qaaday xabsi oo ay ku dhinteen dad fara badan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad degeysan doontaan u diyaar garooba ogaal shiday misisugurdahaya salaanan yaa ahayn gama laysa saara lasa soo dhoweeya runtaa laga siqaaya waxay su'aashii kolba laaba sokeeya saxiibaho walaala laysku soo diraaya markii labaad saf loo goye sanadii dhammaatee soo qishadu la dagi nahay siliciyo dhibtiinaba sintii way dhammaatee sawaariiqda nagagada sahal loo yiraahdaa wadidaa ujeedadu sideedan aas simani ay ku yaalaan caanuhu ay sunsumayaan dhegeystaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal sidaas daraaddeed ayaan rabnaa dib u heshiisiinta bulshada in la degaameeyo qaabka looga heshiinayana la degaameeyo istaagaahin maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha xalidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidhayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaan karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo waa ku qasbanay maxkamadiisau tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan qeybaha hore barnamijka walayn gudagalena dhegeystayaal aynu ku bilaabna ee qeybo kamid ah gobolka galgaduud waxaa ka soconaya abaabul dagaal oo ka dhan al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan howlgalada iyagoo oo markaa shalayna la wareegay deegaanka masgawaay oo in muddaa ay ku sugnaayeen shabaab kuwa oo isaga baxay sida ay sheegeen xubnaha saraakiisha jenaraal cali cosoble caraaye oo ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee markaa qeybta ka ahaa ciidamada la wareegay deegaanka masgawaay ayaa la hadlay warbaahinta maxaligaasi oo ka warbixiyey halka ay wax u marayaan alxamdulilaahi rabilcaalamiin waxay noogu suura gashay inaan qabsanno mise gawaay eh, sida aad og tahayba beryahan eh, ama bilihii lasoo dhaafo dhan waxaa socday howlgallo lagula dagaalamaayo eh, adowgan dagaalamayo cadowgan xawaariijta markii uu iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu xilka la wareegay in dalka laga xoreeyo nimankaas ee ka dambeeyeyba sida aad la socotaba gobolada dalka meelaha ay ku sugan yihiin waxaa ka socday dagaallo oo cadowga looga sifeynayo dalka xilligaas wixii ka dambeeyey waxaan ku jirnay maamulkan hiir shabeelle meelo kamid a ah, sida masaajid cali guduud aadan yabaal iyo alkawsar iyo muxuu ahaa oo iyo ilaa balcad a laga soo bilaabay waad og tahay hiiraan eh, eh, uu kasoo bilowday waxaasoo dhan eh, maamulka hiirshabeelle waa soo dhammaaday ilaahay xagdiis saakay markay ahayd abaara hal saac iyo bar ka baxnay degmada roondudgood waxaan tagnaa afar saac iyo bar masibawaay wax yar oo joogayba dagaal badanba ma aysan samayna way iska carareen islamarkii Eh, wixii ka dambeeyena waa bacsigoodi iyo waxboodii ayay ciidamadu galeen eh, alxamdulilah ciidankana wax eh, dhimasho iyo dhaawac sooma gaarin marka de sidaasay noogu suuro gashay waana waana waana sida aan kuu sheegay waajibaadka nala siiyayaaba wuxuu yahaba in cadowga al-shabaab laga cirib tiro dhammaan gobollada dalka meelaha ay uga sugan yihiin maya may maya haddaan kula hadlayo magaalada mashagawey dhaxdeeda ayaan fadhiyaa ahmiyadda uu leeyahay waa yacni marka la fiiriyo dagaalka aan ku jirno waxa leeyahay ahmiyad xagga istaraatiijiyadda ee dagaalanka argagixisada wuxuu ku yaalaa horta dhinaca xeebta ayuu u dhow yahay kadibna waxaa ka bilowda gobolada dhexe ama maamulka galmudug marka wuxuu ahmiyad u leeyahay in cadowgana ciidamada hadda aadan iyo dhinacyadaas ka dagaalamaya iyo dhinacan misegawaay inay ka yeeshaan iskaashi dagaal waa dhinacaasna ahmiyadu ka leeyahay ahmiyadda labaadna waxaa furmay wejigii labaad ee dib u xoreynta maamul goboleedka galmudug marka ahmiyadahaasoo dhan ayuu leeyahay insha allahu tacaala hadda galmudug oo maalmahan soo socda iyo mudugba waa kusii socon doonaa wixii ka dambeeyana meelaha kale oo ay dalka uga jiraana la aadi doonaa insha allahu tacaala shacabku ciidamada dowladda kama cararayaane dhibaatada nimankan aan kuu sheegay oo bahalahaahu muddo ka badan dhowr iyo toban sane dadka ay dhibaato ku hayeen xoolahooda qaadanayeen cibaadada u diideen ganacsiga u diideen marka xoogaa lagu haystaa dadkan haddaadan waxaan kuu sheego adan yeeli waa lagu dilahaa laleeyahay dee ninkiina haddee awood uma leh inuu ka jawaabo oo ereyada noocaasa marka dadku qaara ah markaas ay ay cararayaan ay ciidamada kasii ordayaan ay xoog ku kaxaynayaan marka dadku waxay rabaan ciidamada dawladda haatanna ah, meesha aan tagnay waa ugu tagnay meelaha aan soo dhaafno dhanna waa ugu tagnay oo waa nala soo dhaweynaye xoolaha iyo ay naga daba keenayeen ma haddana maanta misiga qaar baan ugu tagnay waxa kalena kulligood taleefana iyo ayaan ka haynaa haddii ala yidhaahdo berri iyo saa dambe magaalada ganacsigeedii sidii ayuu usoo noqonayaa marka wax dhigihi ma jiraane shacabku naga carari maayo laakiin ayagaa dhibaato ku hayay marka anaguna dhibaatadiiaan ka dul qaadaynaa insha allahu tacaala Eh, eh, saaxiibkay aadaad umahadsan tahay eh, mar raba hadda inaan media ka sheego waktiga laakiin sida aan kuu sheegay hawsha waa socotaa waxayna ku soconaysaa si aan hakad lahayn insha allahu tacaala wakti kooban oo aan maalmo ah ayaadna maqli doontaa dhammaan gobolka galguduud iyo mudugba inay kasoo dhamaadaan si gobolada kale loogu gudbo jenaraal cali caraaye gacmo dulle oo kamid ah saraakiisha ciidamada dowladda oo qeybta ka ahaa ciidamadii la wareegay deegaanka masigawaay gobolka galgaduud ayuu ahaa oo uga warbixinayay warbaahinta halka wax u marayaan iyo waxa ay ka dhigantahay in lala wareego deegaanka masigawaay dhinaca kalena taliyaha ciidamada lugta jenaraal maxamed tahliil biixi ayaa isna waxa uu markaa dhiirgelin ugu tagay xubno ciidamada kamid ay ah dadka deegaanka oo iyagu markaa ku jira furmaha dagaalka qeybo kamid ah gobolka shabeellaha dhexe waxa uu sheegay in weli halganku socdo loona baahanya inay ka qayb qaataan dagaalada ka socda qeybo mid a ah gobolka shabeellaha dhexe dadka deegaanka saraakiisha ciidamada ayuuna u mahad celiyay ay ka mid yihiin sani cabdulle iyo xubno kale oo qeyb ka ahaa deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen gobolka shabeellaha dhexe waxaan rabaa inaan halkan dhammaantiin idinka idhaahda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa u mahadsantihiin ujeeddadayadu waa hal wey hal qodob weeye nin walba meel ha ka soo gala laakiin ujeeddadu waa hal meel ujeeddadu waxay tahay in dhammaan sida ragga halkaas hubka haysta aan hubka wada qaadanno qaar baa barbaartu waxay rabaan inay waranka la joogaan warankaagaad ciidanka ku raacaysaa ogow warankaagaa la rabaa inaad qori ka dhigato waxaan rabnaa dhammaanteen cadowgii halkan laga cayriyey waad ogtihiinoo fagaarahan oo kale weligiin ma u soo baxdeen intay idinla joogeen ma u soo baxdeen ahay maantay jaanis baad haysataan wiilkii niisanay cabdille waa arkaysaan soo maahan yaa ogaan baan meeshaan ugu soo diray si aan cidda qofna uga harin inuu dabada ka galo sababtaa waxa weeye qofkii dhuunta asagaa garanhaya soo bax buu le ina hebel ina hebel qorigaaga la soo bax qorigaaga la soo bax qorigaaga la soo bax taliya guuto kale waa idiin soo diri karay laakiin taliyaha guutada yaqaan qof walba oo inaayihiisa yaqaan oo qof alla qofkii dagaalka ka hara dhihi kara ina hebel aaway asaga weeye aad baan ugu ammaanayaa sida gaarka ah iyo sida sharafta ah oo uu asagoo marna qori haya oo furuntii ku jira marna uunu dadka saa ugu abaabulan aad baan ugu ammaanhayaa hadalka ma dheeraynahayo xaggee baan ballan ka dhigannaa inaan shirka dambe ku qabsanno xaggee ballan ka dhigannaa yaa ma boosareere afkiisaan ballan ka dhiganaa soomaaliya meesha ugu dambaysaan ballan ka dhiganaynaa haddii ilaaha yidhaahdo markaan xagga ka soo rogmanana xaggaan u rogmanaynaa intaas inaad nala soconaysaan ballan ma taha ballan ma taha waxaan rabaa hal qodob oo aan kula soo kulmay guullana inaan fagaarahan ka sheego oo nimankaa khawaarijta cadaaladooda ah wax sheeka ah maaha waa lay hor keenay nin la yidhaahda macallin abukar oo guullana deggan oo ari afartan iyo dhowr eh, neefa haysta yay u yimaadeeno waxay yidhaahdeen seka keen naagtiisii bay u yimaadeen naagtuna waa xaamilo gabadhii bay u yimaadeen gabadhii arigii bay ku murantay afartan awalbayba yarayd sake xaqa hadday tahayna waaba bixin lahayd laakiin sake ma ahana waa sake dulmi ah gabadhii waa la muranta intan lahantaatiqiyey baa xabsi lagu rida ilmo afar bilood ilaa shan biloodaha ka soo dhacay ninkii baa yimid wuxuu yidhi warsaan adii gasheen xaaskii waa kan waxaa leeya neefkaan kaa rabnaan kuu daynay adiguna ilmaha ka tag annaguna neefkii baan ka tegaynaa bal ilaahay uu ku dhaarshaya shakhsi bini'aadanah qof bini'aadanah iyo wanaag in la isu tuuro waa caddaaladda khawaarijta lagu arkay ma cid kalaad ku aragteen caddaaladdaas waa caddaaladda khawaarijka lala kulmay weeye wanaag iyo shakhsi bini'aadanah in laisugu tuuro macallimiintii abwaaniinkii shiribka yaa wax badanoo xataa annagu afkayaga aan kala baqayno o dhan ayagaa sheegayba afka ayaa ku caddeeyey oo shirib ku sheegay marka taasna ku laaban mahayo aad baan idinkugu mahadcelinhayaa ballanteennu waa xoogga dalka soomaaliyeed in inaadan ka harin xooggu waa soconhayaa waxaa ka go'an meel kasta oo gabarh soomaaliyeed weli wanay qof bini aadana iyo qof wanay la isla simhayo intay nimankaasu ay joogaan inaan annaguna soconno waa naga ballan haddii ilaah yidhaahdo adinkana waxaa idinka rabnaa in naga harin mise xoogaa haddaad naacaw hesheen waa iska haraysaan yaa yaa naacawda adinku aad haysataan maanta galcad ma haysato ceelleera ma haysto hobyo ma haysto ceelbuur ma haystaan soomaalida koofureed ma haysato nacawda aad haysataan marka ma intaan ma ku dhaafnaa ma nagu filan taha aad baan idinkugu mahad celinayaa waa idin salaamahayaa mar labaad iyo mar laba mar saddexaad yaan la kala harin ha la isla socdo ninka qoriga wata ninka waranka wata diidi mayno ninka toorayda wata diidi mayno ninka faaska wata diidi mayno nimaan diidayna lama arko nimaan diidayna lama arko ogow ninka faaska watow qori baad ku soo furan kartaa ogow ninka faaska watow ninka warankaa watow qori baad ku soo furan kartaa qoryihii hadda xamar qaalibay ka yihiin meeshaanay raqiis ka yihiin meeshaan dhaqaaq yaray rabaan raqiisay ka yihiin waxaa naloo sheegay intay qorya soo qaadeen nin inay yidhahaan biyanna siiyo qorigan hoo halkaasay marahayaan biyanna siiyo qorigan hoo raggiinnan marka aan qoryaha haysanoo waranlaha ahu qori halkaanuu idinkaga dhow yahay ninka qoriga haysta nin baa la rabaa inuu ku lamaansanaado oo qori qorigan haddii lagu furto uu saaxiibkii u dhiibto haddaan lala socon labadii qoriganba ku dagaalami karaa kuma dagaalami karo ninba nin baa la rabaa inuu la socdo ku lamaansanaado oo hadduu asagu dhaawacmo qoriga ka qabto oo hadduu dhinto qorigiisii hayo ku dagaalamo oo hadduu qori furto qorigiisii haysto ninka hubka haystana waa loo baahan yahay ninka kale oo dhallinyaradan hubka haystana labadaba waa loo baahan yahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato reer boos hareeri martiqaadka ay noo sameeyeen iyo sharaf taliyaha ciidamada lugta maxamed aliil beexi ayuu ahaa oo la hadlayay ciidamo loo diyaariyay marka ay ka qayb galaan dagaalada karanka a-shabaab ee ka socda qeybo kamida ah gobolada dalka gaar ahaan hirshabelle markaan haddii aynu eegno somalilan weli magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa ka taagan xiisad udhexeysa dadka shacabka ah oo weli iyagu dalbanaya inay helaan fursad ay ku muujin karaan xorriyad iyo sidoo kale dimuqraadiyad iyo dhaqdhaqaaq ku aadan aragtidooda weli waxa ay dalbanayaan laga joojiyo caburinta iyo dhibaatada iyo tacadiyada ay kala kulmayaan ciidamada somalilan oo la sheegay inay markaa dhibaato ku hayaan dadka rayidka ah ee ku nool magaalada laascaanood gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdirasaaq khaliif oo la hadlay laanta af soomaaliga ee b b c da waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xukuumadu ciidamadeedu ay ka saarto laascaanood xeryahan lagu celiyo kadib markii ay ku fashilmeen inay wax ka qabtaan xaaladaha amniga magaalada ayna ku bateen magaaladaasi dilalka haldoorka iyadoo ay ugu sii daran tahay in markaa dadka rayadkaana ay ciidamadu u adeegsanayaan awoodda dowladnimada cabdirasaaq khaliif gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan waxa uu carabka ku adkeeyey in xukuumadda somalilan ay ku fashilantay wax ka qabashada xaaladaha amniga ee magaalada laascaanood shacabkuna ay u adeegsanayaan uu sheegay awood loona baahanya in ciidamadu dib loogu celiyo xerooyinkoodii qaadanayna iska da intaa in la yidhaahdeen mas-uuliyiintii xukuumadda ka tirsana qaar ka mid ah inay yidhahdaan waxaa soo abaabulay kacdoonka kuwii dilay yaa markii xabaalaha laga soo dareeray abaabulay oo runtii la odhan karo hadalkadaa iyo hadallo kale oo rag xukuumadda aada ugu dhowdhow oo ka hadlayoo lahaa reer solow maaragtay cidaan idiin furi doonaya idiin rarin oo ku hadlayey ama ku hadlayay gacmo ku jira oo la odhan karo xukuumaddu talaxumadii afxumaa u dheeraysay dadkii oo afxumaa dheerayd arrintaasaa keentay marka in dhibkana yimaado oo damqashadii kadibna wisiisi baa dhacay markii iyagoo dadkii meydkii hore yaallo meyd kale la dhigay dadka way weysiisayeen way kaceen waana dhib runtii aan arko dadku inay xaq u lahaayeen oo weydiiyaan xukuumadda yaana dilay waxay ahayd oo keliya in laga jawaabo su-aashaas waa hawl mas-uuliyaddeeda ay leedahay xukuumaddu waana shaqadii loo igmaday madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo hay-adaheeda amniga wasaaradda arrimaha gudaha taliska ciidanka booliska sirdoonka dhammaan iyagoo isku duuban inay arrintaas iyada ah dadka amnigooda naftooda maalkooda iyo sharaftooda intu dhibkaba iyagay saaran yihiin waxaana laga rabaa inay wax kasta oo ka dhacaya ay iyagu wax ka qabtaan haddii aanay dhicin in wax laga qabto oo markaa la gaadhana in mas-uuliyaddeeda la qaato lana yeesho garowshiyaheed jirto oo taa haddii aan samaynayo waa markaysaa waqtigaan kadliyo waxyaabaha waqtiga siinayay bay kahedaan oo hadda dalka ka maqan bal xuquuqdu tallaabada ay qaado bal waxa ay kaga jawaabto iyadoo hore runtii aanu talabada xidh ola tagnay aniga iyo rag kale oo mudanayaasha golaha ka midiba oo arrintan soo noqnoqotay dilkii dilkan ku xigay markii ay ka hadleen culimadii oo ugu weynaa sheikha allahu naxariis cabdicaziis xaaji axmed oo mas-uuliyadda dowladdu inay qaato sheegay kanad jaama oo isaguna ka hadlay yidhi aan tala isugu nimaadno ay aada uga damqatay xukuumaddu waan u tegey anigu eh, madaxweynaha waxaanuna u geynay talooyin aanu markaa islahayn waxbaa lagu xallin karaya oo ay ka mid ahayd in dadka deegaanka lala tashado oo lagala tashado balberka koowaad maamulkooda cidda maamulkooda qabanaysa mar haddii xukuumaddii ay ku fashilantay inay iyadu wax ka qabato dhibaatooyinka ka dhacayay cidda maamulka guud haynaysa ee gobolka maamulaysa cidda amnigooda ka shaqaynaysa in la sameeyo dad iyaguna deegaanka u dhashay oo amniga ka shaqeeya oo ay dowladu dhaqaale iyo bajet haddaan wax kale loo kalin two bercentiga ku magacaaban loo isticmaalo arrimaha amniga ee runtii arrimaha ah. wax alla wax ka suura galay haba yaraatee ma jirto intii iyo waktigii aanu siinaynaynu islaam bal tallaabooyinkaay qaadaan halla eegana waxay dhashay in maanta ciidamadii ay dilkii sii wadaan oo maanta dhimashadu ay sideed marayso marka laga reebo ninkii hore ee dhintay waxay gaadhay in la damiyo maanta la baktiyo maxaan dhadaa isgaarsiinta iyo telefoonadii oo nolosha dadka oo dhan ku xiran tahay oo adoog tahay meeshaa lacagta ka shaqaysaa ma jirto dadku waxay isticmaalaan electronic mariga isticmaalaan oo ay haddana ugu darsatay maanta sida la ii sheegay in labadii duhurnimo korontada la baktiiyo iyadoo ay dadkii dhaawaca ahaa iyo dadkii la qalayey iyo kuwa umunayay ee cusbitaalada yaalaan runtii arrimaha noocaas oo kale ah waxaan isleeyahay waa meel kadha aad u ballaaran oo ay xukuumaddu samaysay waxaan isleeyahay tallaabada koowaad ee ay tahay in la qaada inay tahay halka caburin iyo agajugleyn arrinta aan inaan lagu xallin karin ee ay noqoto marka koowaad in magaalooyin gudaheeda ciidamada laga saaro xeryo lagu helo marka labaadna inay dowla dowladdu la timaado barnaamij lagu xalinaya dhibaatada intii hore ee dhacday ee soo socotay muddada dheer jirtay iyo inta ay iidu ka daba geysay haddeer la ogyahay labadaba marka saddexaad saddex maalmood markaad xilka hayay baan hore u sheegay deegaanka maxaan radaa beelahaasi ay degaan marka laisku darbo beelaha dhumaantaysan dadkii materi lahaa maaha dadka inta badan eelka iyo mas-uuliyadda ka haya deegaanadaasi in dadkii wax ka go-ayeen lala tashado laysuna yimaado oo ayla timaado qorsha nabadeed xukuumaddu marka waxay u baahan tahay talay u baahan tahay caqli bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in qorshe dhammaystiran xukuumaddu la timaado haddii kalena ay iclaamiso oo ay caddayso inay ku fashilantahay arrinta nabadgelyada gobolkeena wax ka qabto codkaasaad maqlayseen waxaa waa gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif oo si adag kaga hadlay dhibaatooyinka ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool oo muddo toddobaad ay ka taagan yihiin dibadbaxyo ay dhigayaan shacabka iyo ciidamada somalilan oo markaayana isticmaalaya inay ku baajiyaan si awooda dadka aragtidooda soo bandhigaya barnaamijka waa la degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal waantuala dhegeysanaysaan idaacadda kulmin ad nagala socotaan dhegeystayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaasna jeediyey shalagelinkii dambe khudbad dhinacyo badan taabanayso kaga hadlay xaaladaha guud ee dalka arrimaha amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo dagaalka dhanka al-shabaab waxa uu sheegay in sanadkan cusub ee uu muhiim u yahay nidaamka geedi socodka dowladnimada tayeenta hay-adaha dowliga iyo wax ka qabashada si guud arrimaha amniga wuxuu tilmaamay inay sanadkan muhiim tahay si loo gaaro sanadka haddii alla idmo in soomaali isku filnaato lagana maarmo ciidamada atmis ee ku howlgala magaca midooda africa ee ku sugan soomaaliya wuxuu sheegay madaxweynuhu in guulo badan la gaaray haatan wuxuuna ka codsaday shacabka in weli ay garab istaagaan dowladda si loo sii ambaqaado geedi socodka dhismaha dowladnimada soomaaliya sidaas daraaddeed ayaan rabnaa dib u heshiisiinta bulshada in la degaameeyo qaabka looga heshiinayana la degaameeyo oo degmada iyo tuulada structurekooda xukunka uu ka mid noqdo qaab dib u heshiisiineed intaas haddaan gaarno waxaan ka badbaadaynaa khilaaf siyaasadeed inuu dhaco oon siyaasaddu isku dilno waa ka badbaadaynaa waxaan ka badbaadaynaa koox xag jir ah oo extream ah oo khawaarij ah inay naga dhex dhalata mar kale waa ka badbaadaynaa iyadana waxaan ka badbaadaynaa beertii boodkii beerta igu soo riixday iyo geeliya iga dhacday iyo ceelkaad igu garbisayna khilaafka ka imaanayana waa ka badbaadaynaa markaan labadaas qaab oo dib u heshiisa dowladda federaalk ee soomaaliya een madaxweynaha ka ahayna waxay u taagan tahay in ay qaab dhismeedkii waxaasi markay dhacaan loogu heshii lahay oo ay u dhaqangeli lahaa halhayskii ahay soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah intaas markaan helno ay dhexdeenana heshiisaanahay dastuur mugaan helnana dunida heshiisaan lanahay lanna waxay nagu qiimaynayso waa dastuurkeenna dunina dhihi karta dastuurkiina xadgudub ku sameeya ma jirto laakiin inaan yeelano dastuur waayo waxa aada iyo aada muhiimka noogu ah ilaahay idankiis waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto in hoosta aan ka xariiqo go-aanadii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran ee soo baxay in badan ayaa laga laga sameeyey hadallo iyo oraahyo iyo iyo maxaanku raa faallooyin aan saxda iyo xaqiiqada aan ku salaysnayn shirki dhowaa ee dib aan isugu nimiday golaha wadatashiga shir aada u muhiim u ahay laba ajandaa ugu muhiimsanaed oo laga hadlayay labadaas ajando oo laga ballamay laba bil ka hor shirkii shirkan ka horreeya looga ballamay shirka dambean isugu imaan doono labadan ajandaan ka hadlaynaa qolo walba ha ka soo fikirto ha soo darasto duruufaheeda ha soo aragto deegaanadeeda iyo dadkeeda hala soo tashato dastuuradooda hoose ha soo eegaano kulli ha soo fiiriyaan markaan isku nimaado aan ka hadalno labadii qodob waa ka hadalnay heshiis ayaana laga gaaray marka laga reebo walaalaheen reer puntland oo weydiistay oo yiri annagu waxaan u baahannahay wadatashi dheeri ah wadatashiga hore naguma filaanin wakhtiga horena naguma filaanin waxaan u baahannahay inaan amuurahan waxoogaa wakti kalena la siiyo oo aan wadatashi dheeri aan ka galno waktigay u baahnaayeen inay qaateen insha allah waa rajaynaynaa aragtidooda oo ayadana inay inay noo keenaan markaasna aan isla wada qaadan aan ku biirino laakiin labadii ajando afartii dowlad goboleed ee kale iyo dowladda federaalka ah waa iska afgarteen waana saxiixeen meel ayayna dhigeen walaalaheen maamulka dowladda puntland waxaan rajaynaynaa in ayadana mar dhow aan heli doono aragtidooda si ay qeyb uga noqoto heshiiskaas bulsho ee la gaaray oo hadhowna aan rabno in lagu saleeyo dastuurka ee iman doona haddii alla yiraa gabagabadii sanadka cusub ee laba kun iyo labaatan iyo saddex wuxuu dowladeenna u yahay sanad adeeg iyo sanad waxqabad waa afka qalaad lagu yiraha delivery year insha allah wuxuuna haddii alla idmo baal dahab ah la geli doonaa ka geli doonaa taariikhda hayaanka ee aan ku jirno dhismaha dowlad casri ah oo dunida oo dhan la jaan qaadi karta sidaas daraaddeed sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii dib u xoreynta dalka sidoo kale waa sanadkii dhammaystirka geedi socodka ee deyn cafinta soomaaliya ay ka madax banaanaan lahayd deynta sidoo kale waa sanadkii dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee aan maanta haysano sidoo kale waa sanadkii tayaynta iyo dib u habaynta ciidamada qalabka sida dhammaan oo waataan hadda ka hadlayay siyaasiyadna waa looga heshiiyey farsamo ahaanna waa la wadaa aan u lahayn waa sanadka waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteenna waxaan rabnaa sanadkan inaan macalimiinta tiradooda aada u kordhino dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihin aada u kordhino oo tacliin dadka danta yarta ah ee soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii sugidda amniga amni waara oo qaabdhismeedya leh oo shuruuc leh oo nidaam leh sanadkii dalkeenna uu yeelan lahaa waa sanadka ilaahay idinkiis ilaahay idinkiis waa sanadkii xasilooni siyaasadeed la gaari lahaa oo dastuurka meel uu gaari lahaa oo isfahamka siyaasadeed ee dhammaan heerarka dowladda federaalka iyo hay-adaheedu ay gaari lahaayeen oo siyaasadeenu siyaasad xasilan oo la garanayo waxa beri soo socda haddii alla yiraa ayna u noqon lahayd waa sanadkii diiwaangelinta dadweynaheena dadkeena inaan diiwaan gelino meel kasta iyo degaan kasta u joogaan aqoonsi muwaadinnimona aan siino sanadkii aan xaqiijin lahayn waaye haddii alla yiraa waa sanadkii dhammaystirka dhismaha hay-adaha qaranka soomaaliya komishinadii dastuuriga ahay kuwii kale oo madaxa bannaanay kuwii kale hay-adaha u adeegi lahay ee aan wasaa dowlada wasaarad bas kama koobanta eh hay-ado kale ka koobantaa oo naga maqan haddana waa sanadkii la dhisi lahaa oo la dhaqangeli lahaa ilaahay idankiis sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii dejinta shuruucda shuruucdii lagu xaqiijin lahaa sareynta sharciga dalkani inuu sharcigu sareeyo ouna muxuu ahay cid walba ka sareeya sharciga sanadkii la xaqiiji lahaa waana sanadkii dhowrista xuquuqda aadanaha dadkeennu ku tumasho badan ayay qabaan ku takrifal badan ayay qabaan ama dhexdooda haisku takrifalaan ama hay-adaha dowladda qaarkood ha ku tagrifalaan waa sanadkii ilaahay idankiis laga imaan lahaa ugu dambeyntii waxaa inoo ballan ah bisha janawari laba kun iyo labaatan iyo afar annaga oo ku guulaysanay dhammaan himilooyinka iyo yoolalka ay dowladdu higsanayso aniga oo ka codsanaya muwaadin kasta inuu kaalin ka qaato dadaalka uu lagu hiigsanayo dowladnimo waarta waxaan ka codsanaynaa muwaadin kasta in uu fikir xoog xoolo iyo dhiirigelin ama wixii kale ee qofku ku biirin kara dowladnimada uu ku biiriyo si aan u gaarno taabagalka himaladeenna ugu dambeyntii soomaaliyay walaalayaal dhammaan waxaan idinka codsanayaa meel kastoo aad ku nooshihiin dal iyo dibad intaba inaad ii hiilisaan aniga oo ah madaxweynihii shalay idinku aada doorateen oo aada iigu hiilisaan soo celinta karaamada sharafta aan muddada dheer ka oomanayn ee aan u hanqaltaagayna soomaalidu waxay ka mid yihiin ummadaha dunida ugu karaamada badan ugu sharafta badan ugu hiibada badan oo ilaahayna u ku manaysta xag diin ayaan ka midaysannahay xag isir ayaan ka midaysannahay xag af iyo dhaqan ayaan ka midaysannahay sabab aan u noqon weyno kuwa dunida dhul barwaaqo ah oo bad iyo bari iyo beerba bad iyo bar iyo beerba leh ayaan nahay khayraad badanna dhulka hoostiisa iyo badda hoosteeda ilaahay oo ugu manaystay soomaaliye aniga ioma muuqato sabab aan u noqon weyno dadka dunida ugu karaamo badan ugu sharaf badan ugu nolol fiican ugu faraxsan oo farxadda ugu badan ku jira taladeeda unbaa naga guracanta walaalayaal waxaan u taaganahay taladaas inaan hagaajiyo waxaan codsanayaa in la iigu hiiliyo mashruucaas meel kastoo dadka soomaaliyeed ay joogaan hoos inaanan annaga isu fiirin ee dunida naga tagtay aan kor u fiirino oo aan hiigsanno oo aan ka daba tagno waana ka dabategi karnaa ilahay idankiisa aada iyo aad ayaa umahadsantihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimo badan oo khuseeya amniga dalka siyaasadda dhaqaalaha iyo waxaa la hiigsanayo sanadkan cusub ee ayna hiigsanayso xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh markan dalka mexico haddaan eegno kooxo hubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsi ku yaala qeybo kamid ah waqooyiga dalkaasi mexico gaar ahaan magaalo u dhow xadka mareykanka iyo mexico lagu magacaabo ciudan afar iyo toban ruux ayaa lagu dilay iyadoo oo markaa afariy labaatan ka mida ah dadka xabsiga ku xirnaan ay ka baxsadeen xabsiga sida ay qorayaan warbaahinta maxalliga ah xubnaha garsoorka iyo xiralinta ayaa tilmaamay in xubnaha weerarka soo qaaday iyaga oo wataa gaadiid gaashaaman iyo sidoo kale hub ay soo weerareen qeybo kamida ah xabsigan ku yaala waqooyiga magaalada loo yaqaano juares oo dhacda xadka dalalka mexico iyo mareykanka waxa uu sheegeen xubnaha xiraalintu in ay u suura gashay inay dilaan ilaa toban ka ah ilaalada xabsiga oo ay markaa toogteen kadibna ay gudaha u galeen xabsiga oo ay kasii daayeen ilaa afar labaatan ka mid ah xubnaha xabsiga ku jiray saddex toban ruux oo kale ayaa lagu dhaawacay weerarkan ay geysteen kooxaha hubeysan ee mexica ka dagaalama waxaa lasoo wariyey in isla gudaha xabsiga uu ka dhacay marka iskahorimaad u dhexeeyey xubnaha doonay inay baxsadaan in qaar ka mid ah ilaalada aan hubeysnayn ee xabsiga ku sugnaa balse waxaa suura gashay inay baxsadaan ilaa afar ka mid ah xubnihii ku xirnaa xabsiga ku yaala xadka mexico iyo mareykanka sidoo kale waxaa la aaminsan yahay in loo xiray xubno ilaa haatanna baaritaano lagu haya ilaa afar qof ayaa loo xiray dhacdadan lagu weeraray xabsiga ku yaala dalka mexico mexico waxaa ku badan inta badan weerarada ciinkani oo kale oo inta badan dhibaato ku ah dadka ku jira xabsiyada qaarkoodna loo xiray arrimaha ku aadan kotorabaanka ka ganacsiga waxyaabaha daraagiska ama maandooriyaha arintaana waxa ay inta badan keentaa in markii la xiro xubnahaasi weerar ay kusoo qaadaan kooxaa hubaysan oo iyana ah kooxaha loo yaqaano gaangiska iyo xubno kale oo iyagu markaa kamid a ah dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya iyo waxyaabaha kale ee kotorabaanka ah ee mamnuuca ka ah dalka mareykanka sidoo kale qeybaha kale ee aadka u saameysay waxaa ka mid ah magaalooyin ka mid a ah dalka mareykanka xadka uu la wadaago wadankan mexico ay ka mid yihiin magaalada el paso texas iyo qeybo kale bishii agost ee sanadii hore weerar lagu qaaday qeybo kamid ah xabsi ku yaala isla xabsigan ku yaala magaalada jorres waxaa lagu dilay ilaa koo ruux xukuumaddu waxay inta badan isku daydaa inay xakamayso kooxaha hubaysan ee weeraraha xabsiyada iyo mararka qaar xarumaha dowladda kuwaasi oo inta badan ka isticmaala amaba ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya barnaamij waraad degeysanaysaan keenana oad nagala socotaan dhegeystayaal waxaan jooli la socotaan idaacadda kulmin o ad naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada ah sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada ayaad ku dhagaysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada cabdirashiid ibraahim cali iyo maryam cabdulle xasan ayaa soo jeedinaya hadalhaynta haddii aan ku hormarno cabdirashiid ow ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud shale khudbad uu jeediye waxa uu kaga hadlay guulaha ay dowlada soomaaliya ka gaartay dagaalka lagula jiro al-shabaab arrimaha siyaasadda amniga iyo waxyaabo badan wuxuu diirada ku saara dagaalka al-shabaab waxa uu ku booriyey ciidamada dowladda iyo sidoo kale dadka deegaanka ah ee siday uga qeyb qaateen in muddo toddoba bilood ah Eh, al-shabaab ka saareen gobolo badan oo kamid a ah dalka ilaa haddana ay ku guda jiraan gurufka al-shabaab looga xoreynayo gobolada dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud khudbadiisi waxaa ku jirtay meel uu leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay ii hiiliyaan oo ay garabkayga noqdaan si dowladdu ay uga guuleysato dagaalka lagula jiro al-shabaab oo ay qeybo kamida ah dalka ku harsan yihiin weli inkastoo qaybi ugu muhiimsanaa ah laga qabtay bulshadeydu haddaysan itaageerin oo aysan garab isiin ma guuleysan karno dowladuna ma qaadi karto wax tallaaba ah ayadoon shacabku aysan garbaheeda taagnayn sida hadda u garab taagnaayeen markii al-shabaab laga xureynayay gobolada shabeelada dhexe qeyb hiiraan ka mid ah iyo galgaduud sidoo kale cabdirashiid oo shalay ciidamada dowladda ayaa la wareegay gawaay oo hoos tagta degmada galcad ee galgaduud mase gawaay waxay muhiim u tahay eh, qabashada degmooyinka ceeldheer iyo xarodheere eh, waana meel istraatiiji ah oo ka tirsan eh, gobolka galgaduud ciidamada dowladda ayaa muddo saddex iyo toban sano ah kadib la wareegay inta al-shabaab ayaa gacanta ku hayay dadka deegaanka ayaa ka caawiyay ciidamada dowladda la wareegida mise gawaay oo hoos tagta galcad hadalleyntaaf labaatanka sac muddooyinkii ugu dambeysay dhankii ciyaaraha haddii aynu kooxda kubadda cagta chelsea ah iyo waliba kooxda kubadda cagta ah newtham forest ayaa xalay wada ciyaaray iyadana kooxda kubadda cagta chelsea taaka loo dhigay oo hadalheynta ugu badan waxay tahay kooxda kubadda cagta chelsea ayaa xaalad adag ku jirta oo dabcan hadalheynta ugu badan taageerayaasha kooxda kubadda cagta chelsea durba waxa ay hadda muujinayaan in kooxda kubadda cagta chelsea ee xaalad adag ku sugan tahay maadaama hadda kaalinta sideedaad ee horyaalka bremeliga ay ku jiraan shantii kun ugu dambeysana keliya hal kulan ayay badiyeen saddex ka midna waa la garaacay nottingham forest iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea xalay waxay wada ciyaareen toddobada fiidnimo qadar soddon daqiiqa kadibna ciyaaryahaanka layidhaahdo ee eh, sergio ore ayaa goolka barbadhaca ee eh, ka dhaliyay kooxda kubadda cagta chelsea ciyaartaasina sidaa ayay ku dhammaatay sportsna waa lagu dhegay oo kooxda kubadda cagta stafil ayaa laba gool iyo eber ku garaacday iyadoona kooxda kubadda cagta b xalay waxa ay ku daafuratay guuldaro sanadka cusub ka kooxda kubadda cagta ee eh, chelsea barbadhacaya gashay halka kooxda kubadda cagta sportsna ee dabcan guuldaro ku furatay sanadaha labada kun hadiinu egnana waxa jira kulamo aadaed u xiso badan caawa waxaa wada ciyaaraya kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo liverpool iyo kooxda kubada cagta brentwood caawa sideeda habeenimo qadir soddon daqiiqa ciyaartan waxaa lagu soo bilaabi karaya ciyaaryaanka layihahdo goodi gegbo oo ay kooxda kubada cagta liverpool la wareegtay dhowaan waxaana uu dabcan noqon doona kulankiisii ugu horeeyay kooxda kubada cagta liverpool uu u ciyaaryahanka layihahdo goodi gegbo weli kooxda kubada cagta liverpool waxaa ka maqnaan doona xidigo muhiima ah sida ciyaaryahanka layihahdo diego jota luis dias oo ka maqnaan karaya sidoo kaleeto roberto farmin ayaa ka maqnaan karaya milner oo ka maqnaan karaya taageerayaasha kooxda kubadda cagta liverpool waxay doonayaan caawa haddii markaasi guul ka gaaraan kooxda kubadda cagta brentford in kaalinta shanaada horyaalka brmeleaga ay galaan oo ay kooxda kubadda cagta spolis kaalintaasi ay ka qaataan wararka suuqa liibsigana inta badan hadalheynta hadiinu eegdana kooxda kubadda cagta chelsea ah ayaa lasoo warinayaa maanta inay ku dhawaaqi doonto ciyaaryahanka layidhaahdo badishel ciyaaryahankan waxa uu u ciyaara kooxda kubadda cagta monaco waa ciyaaryahaan aad u khatar badan kooxda kubadda cagta chelsea xil ah. ciyaareedkan waxay soo qaadatay ama suuqan kala ibsiga ciyaartooyin kala duwan sida ciyaaryahanka layihahda drofofana sidoo kale ciyaaryahanka layihahda andre santos sidoo kaleetana waxay maanta dhameyn doonaan ciyaaryahaanka la yidhaahdo ee bedshil oo difaac qadax ka ciyaara hadalheynta waanag intaa markan dhanka iyo weliba qormooyinka qormada ugu horeysa ee xubinta haddii aan soo qabto waxa lagu bilaabay noloshu waa safar ee maahan tartan aad qof kula jirto ee ku raaxeyso hana u badelin dagaal meesha kaliya ee mudan in noo tartamo waa jannada wixii kasoo hara waa tartan khasaaro aan macno weyne ku fadhin qalbigaaga nadiifi oo ugu farax guulaha uu gaaro qof kale sida inay yihiin guushaada una sacbi qofka guuleysa si aad adiguba u jeclaan lahayd in lagu sacbiyo fiifiirinta waxa qof kale haysto waa waran sun leh oo kugu taagan qalbigaagana dhaawacaya waxyaabo badan oo aan tartan u naqaano maanta waa xaasidnimo aan isku qancina si aan u galno tartan xaasidnimadu waa dembigii ugu horeeyey ee ilaahey laga galay markii ibliis diiday inuu u sujuudo nebi aadam gudaha ayaa dabkaaga shidan yahay maxaa yeelay nasiib iyo kheyr ilaahay siiye qof kale ayaad u quuri laadahay ku qanac wixii uu ilaahay ku siiye maxaa yeelay si kasta oo aad u tartanto ma helaysid wax uusan ilaahay kuu qorin sheekadan waxaa laga turjumay buugga alexander das la yidhaahdo waxa qora qoraaga adam sharwaan waxaana turjumay oo aan kasoo qaadanay daahir maxamed xaaj sheekada ugu dambeysa dhankaygana hadii aan eegana marinay eh, waxaa leeyahay waxaa lagu bilaabay sidatan tan eh, nin ayaa u yimid nabi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam ninkii ayaa yidhi nebi allow nin aad dirisnahay ayaa digaageygii eber ka dhigay oo maalin kasta mid xada ama iga qaata nebi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam ayaa dadkii isugu yeeray salaad deg deg ah salaad kadib nabi sulaymaan ayaa jeediyey khudbad kooban waxa uu yidhi walaalayaal sidee ayay ku dhacdaa in qofkiina uu diriskiisa ka xado doorooyin maalin waliba oo haddana uu masjidka soo galo isaga oo madaxa ay u saaran yihiin dufta iyo weliba baalasha dooradii uu xaday isla markaana ninkii ka mid ahaa kuwii doorada ama digaaga eber ka dhigay ayaa bilaabay inuu madaxa gacanta la aado oo uu ka raadiyo baalashii digaaga sidaasi ayaana lagu qabtay ninkii dambeeyey doorada diriskiisa haddaba ujeedadu waxay tahay mararka qaar waxaa soo mara garsoorayaasha maxkamadaha kiisas aan cadeyn loo heli karayn laakiin u baahan kaarto iyo weliba caqli dheer ah waxaynu soo xiganay qoob baraha bulshada kusoo gala cabdulaahi maxamed xubinta bandhigga warbaahinta bulshadana saaxiib elintan ayaynu kusoo gabagabeynana kulanti xubintii bandhiga warbaahinta bulshad maqleyseen oo qeybka ahayd barnaamijka ogaale markan yukrain nadan eegnana waxaa laga maqlay magaalada kiyev inta badan dhawaaqa digniinaha duqeymaha kadib markii habeenkii labaad oo xiriir ay duqeymo xoogan diyaaradaha daroniska ee ruushku ka geysteen qeybo badan oo kamid ah magaalooyinka dalka ukrain gaar ahaan magaala madaxda dalkaasi ee kiyef horaantii subaxnimadii saakay diyaaradaha ukrain ayaa duqeeyey dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee ku yaala magaalada caasimadda ee kiyef iyo guud ahaanba gobolka iyadoo markaa saraakiishu ay tilmaameen la soo wariyey ilaa haatan dhaawaca hal ruux walow ay jiri karaan in tiradu intaa ka badan karto waxaynu maqlaynay duqeymo xoog leh tan iyo xalay waa dhibaato waxaynu dareemayno ayuu yiri maayarka magaalada kiyef ninka lagu magacaabo olexi kuleba waxa ay duqeeyeen qeybo badan oo ka mid ah yaga waxayna isticmaalayeen diyaaradaha ay farsameyso iiraan ee kamikaze daroonka loo yaqaano waxay ku bartilmaameedsadeen goobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dhismayaasha ay ku yaalaan kaabayaasha dhaqaalaha ayuu bartiisa ku qoray twitter-ka mid ka mid ah xubnaha mas-uuliyiinta magaalada kiyef waxa uu ku guuleystay qalabkeena difaaca hawada inuu markaa qabto qaar ka mid ah gantaaladii lagu soo riday magaalada balse qaar ayaa jira aan hareerin qalabkan waxay geysan karaan khasaaro kala duwan ayuu hadalkiisa ku daray maayarka magaalada kiev oo ka hadlay dhibaatada ay geysteen duqeymaha ay geysanayaan droniska wadanka ruushka militarigooda ay isticmaalayaan lagu duqeynayo qeybo badan oo kamid ah wadankaasi ukrein ukrein weli waxay u muuqataa in ay markaa wajahayso hirar duqeymo ah isxixiga tan iyo markii horaantii marka ama dhamaadkii bishii hore oo ay bilaabeen in diyaaradaha dagaalka ee milatariga ruushku inay duqeymo xoogan ku bartilmaameen sidan koonfurta iyo bariga ukrein syria haddaan eegnana waxaay sheegeen milatariga syria in gantaalo ay soo rideen israel ay ku dhaceen qeybo kamid a ah magaalada dimashik laba askari oo kamid a ah ciidamada syria ayaa ku dhintay sidoo kale waxaa la joojiyey ama la laalay gebi ahaanba shaqadii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada dimashik arintaana waxa ay keentay in markaa laga cabsi qabay in duqeymaha ay geysanayaan israaiil ay bartilmaameysan karaan diyaaradaha kusoo degaya garoonka waxaana balse ay mar dambe qoraal ay soo saareen ku sheegeen militariga ee wadanka syriya in dib loo furay garoonka diyaaradaha ee magaalada dimashik sida ay qortay wakaaladda wararka ee ku hadasha afka dowladda syriya ee magaceeda soo gaabiyo sana waxaa lasoo wariyey in ilaa laba askari ay ku dhaawacmeen duqeymaha ama madaafiicda ku dhacay garoonka agtiisa sidoo kalena laba kale oo askari ay ku geeriyoodeen xubnaha ka shaqeeya arrimaha xuqulisaanka waxay tilmaamayaan in ciidamada israaiil ay duqeeyeen dhismayaal ku yaala garoonka diyaaradaha iyo meelo u dhow dhow oo ay ka mid yihiin goobo laga helo adeegyada diyaaradaha iyo sidoo kale agabyada kale ee muhiimka u ah dadka markaa safarka isticmaalaya garoonka diyaaradaha ee magaalada dimashik dib ayaa loo furay ma jiro wax war oo kasoo baxay militariga israel oo ku aadan duqeymaha la sheegay in lasoo wariyey in lagu bartilmaameysaday magaalada dimashik ee caasimada wadankaasi syriya barnaamijka ogaala degeysanaysaan idaacadda kulmina waad socotaan dhegeystayaal qaybii dambe ee barnaamijka walaad degeysanaysaane ugu dambeyntiina hay-adda lacagta adduunka m f waxay sheegtay in hoosulac dhaqaale la rajeynayo in dalalka dunida saddexaad ay wajahaan markii ugu horeysay in muddo ahna la filayo in dalal badan ay la daalaadhici karaan hoosulac dhaqaale oo ka dhashay dagaalada ruushka iyo ukrein iyo si guud dunida oo markan wajahaysa hoosulac dhaqaale oo ku aadan tartanka u dhexeeya dhinaca dhaqaalaha dalalka reer galbeedka mareykanka iyo sidoo kale shiinaha iyo midooda yurub arrimaha waxay keeni doonaan sida ay sheegtay christina svenson madaxa hay lacagta adduunka ee i m f in ay wajihi karaan dalalka afrika qaar ka mid ah iyo dalalka sidoo kale dhaca qaaradda aasiya hoosudhac dhaqaale oo ka imaan kara saameynta dagaalada ukrein iyo ruushku ay ku yeesheen dunida isu guud hoosudhaca dhaqaale ee ka jira dalalka caalamka markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay war ma haysaane waa sanadkii cusbaa cusbaaye sanad waliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay waa laga helaayo war ka hodga ka tagtay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kiinoo hagaage noqolohan wayay

war kalemaanay waxaa la yidhi walle darojay lagu jecel dadku badi ku raacdee ninku waayay deelaaf dib jiriyo daciif noqoy aan tirada lagu darin ninku helayna duub xidhay durba loo tahniyadee farxad loo damaashaad dusha saartay heegada asna diid ka soo dego dhulka hoos u dayiwa ninku raadshay kugu daal hadbadowya kuu jiidh damac waalay sii qaad duunyadiisa kuu bixi ninka hawsha loo loo diray daldalooladiis iyo ciirihiisa daydayey hadba doodabuur noqoy furankana da' furin waa ninka daarta aakhiro dib u eegay kaa durug dembisaanuu ugu iman walle adiga darajoy ninna duuye kugu tacab ninna daabad kugu noqoy allaylehe dar baad tahay ka wanaagga dooniyo ka xumaan dalbanayaba labaduba darsanayaan wargabooso waxaa kaloo la yidhi darajadu sideedaba ii doorta maahee waa deeq ilaahoo isku duub makhluuqu baa kuu diidi kari kari warkalgacalo waxaa kaloo la yidhi darajada ilaahay ruux dadaala dadaalabaa hela wardalaba waxaa kaloo hore loo yidhi allahayow nin daacaada allahayow nin daalina deeqdaada how simin war cabdullah waxaad ilowday diiq maxaas yidhi kuukuu doora aa kaakaag wardadaw dadaba isla dadaamisa meelligadeer sii kore lankohoobilandey dirigma sii koro maalin welba daashkuunbeenad anoona fidhiina ma'e dabka halgaaddo aan dadaalno oon ku dayano da'deennii naga tagtee war kalemaanay war ma haysiine ciidankii dawladda iyo shacabkii deegaankaoo shabaab ka xoreeyey hirshabeelle galmudug ay u gudbeenaa la yidhi war beelaha xoogganuw beelaha tabarta yar ha u gurmadeen miyaa la aqbalay warna miyaw soodun ino soodungalan gudubta hasrad weyddiis maaha madeeyow in laguu soo gudbo haddaadan rabin cidna kuuma soo socotee kaligaa ishore war waxba laydinma sheegi kara warkana waa qastiine hirshabeelle markay xorowday ayay galmudug u gudubtay waxayna xoreeyeen maraa suulay iyo masagawaayo cadowgii ka saareen degmada ceeldheerna saacadaha soo socda qayla waa ka yeeraysaa bay yidhaahdeen emadheerow degaamadaas habinayuuleerkaan bilaawudyaleta war waxaan dhihi lahay wax dhanbay duleysteen bulshada gabalna dooxeene ka dulqaad ilaahow mudday dulun ku heesteen war kalamaanay maanta waa halgankiye waxaan dhihi lahaa masas weeye shabaabku iyagaa murtadiina waa masaa'ib dalkeenna mudankii dalka hooyo maatadeenna xasuuqa war miyaydan xasuusan inta hooyo miskiina maqadaanargaana masaariif badkeeda magaaladaa uga doontay miina ay ku dhagreenoo oo mujooyin rajeewey dabadeed macaluulay meelaha bakhtiyaaya war inaan u midowno maantaan la dagaallo ma dood baa ka qabtaan maya laakiin in kastoo dagaalku balse hore loo yidhi ummad rabbi iyo rasuul rumaysayay riday jireen ummad rabbi iyo rasuul rumaysayay riday jireen war kalamaanay waxaa kaloo la yidhi dabii ma lahan ruuxaan ilaah daawadii qorine daa'inow adaan daawdi iyo darar u baahnayne diiratada abaarta adaan diifaheed arage adaan daaqu kaa gaamanoon dari ku seetayne adigaan dulmayn ruuxadow daacad kuu yahaye ku doogtay labadayda sacabdeeqsi keligaa eh soodumebow dadkii daba cugaaroowye war abaarta dhulkii shabaab laga qabsaday ilaahay waa ka dulqaadaye weli moqolada la haystaad ka mid taha aryaadhaha warhee ma shabaab iyo kiyay dhexdooda ka firaartoo xabad iskala daalayaa la yidhi war cabdillow ka fiirso xaanuga fiirsa waan isdileene oo haddama waxay nagu hayn jireen bay isku hayaan badna leedahay war hadda ka hor islaam waayeeloo dhimirka looga jiro ayuu rati la buubay markaabee waxay tidhi waa sidaan rabayoo si lagu daray aryaa waxaa kaloo la yidhi bilcaantii dalxiiska beeshay ow haddou la buubowow begta bilcaantiixiska beeshay ow haddou la buubo wow begta war waxaa kaloo la yidhi waagii aan yaraa iyo haddoo gadhigu weegaarmay abba weedhan weedhiga ron weli mee yeedhay warnamiya war mahaytana hatu tahora lanko jengaba haafad lenkatabi dadkii haafadi lahaayagna beero aan behen biyay inti hagaadi ya mundul gobar eh kugubi kalaaga iyaanahayan haafadda roogeen ah. oo oh, usla kala dardaarame ah. yaha gayliaaan kooyen ah. madaasa may suubiyey kan gobade kiride kaasna gobade kiride kii uskiridoon dabkaha ku behe kii roorona dab roore kii ha gobolowsa ka nagoona tanakoo kale bahsadee usuwa dhibaatadaas teegan ya dadkii ka mogan ahayn layn sheegi war awlaaditinlanki hibilaha ya dhammaaya le'eri madaasayo wah dudaayan kooyen he aayow goradaasana isku wurnugulaa bilaantiya boorownagati ya ereen madaasaantiis ulka taagsaysan fiiri wariyanta uuguu ingaletinga eri walaayi dhibeana gabalkunka mari ilaahay ba ogaay kii aan dabka kiridalang inkareebareebayowma leh kiiroorilan hayiinqobadaw male madaasadu hursamalanti iinkoytan uuuwanti iinka guraasana weeri naw igawalle madow inaana gabaygaa midh ka fahmin war markaad barada fadi adi naasaanood ka horoogi waaye hayaay war kalemaana imka ninka muxuu igu caaye war maxaad u soo talxiiseen adinku markii hore waradhaha sheeke kale aan noo gelinine meeqay iska dileenaa layidhi nimankii war yaa u tegaayoo soo tirihaaya oo hadda lacagta guddoomiye cali jayto u ballan qaaday yaa la siiyaa hadday iyo ka isdileen war cali jayte labada dhinacee shabaabee isdilay labaduba hadday lacagta ka soo doontaan soo inuu siiyo maaha war nimankii dadka laayoo muddo dheerna dulmaayey haddii ay isdileen waa dallaalo wanaagsane dacwo maad u qabtaan warnamiya odowka eelgowra artislugotay ka dhidheebalka damajeeya dheegi jari war warmadayo shabaab maslaxa kaa yeeli maayaane ilaashaad ugu daalaysaa war kalamaanay waxaa la yidhi dagaalkii al-shabaabku sidii uu u dilaacay way ku sii dumayaane dulduleella badna ma bas aan cid ciddar yeeshoo xanaanayso dugsaynoo muddadee ora shaqeeyoo soo xarayn daqli weyno kii lahaana duruufo hoos u daadejiyeenoo dayacaa tiridda iyo garaajkii lacag daynoo dahdayoo isku gaartuu bixin waayey ku dayrsho inta soo dildileeyoo taayir daaca ka yeeshay aaryo uu ku darmaagay goomistaala u diidoo sidiisi dad ku qaaday dalcad dheer inta fuulay boolashiisu dabcoon oo dhowr farooda ka daysoo garisyoona dilaaco oo olyadii bar ka daadshay raayo tooro duleeloo shidaalkii dirqi joogoo rakaabkii ka degeenoo damayoo kici waayey dariiq looga dhaqaaqoo dhada aan la dadayni birtii sii daxalayso dandareeyey ciyaaloo lagu dheel gelay dushiisaoo tuuga sii oo daaqadii ka xadeenoo cidarbaalato waayoo roobabkii ku da'eenoo iska yaal dibadda warhankoolow meega sannaad kirishbooy ahayd sheekh nuurow kirishbooynimadiis wulib may dheera baabuurtii ruushka u tabiya ka haay war anigu baskuu noo sheega waxaanu malaynayaa inuu otonta kabaallo ahaa war otanta kabaale kaaraan bay ka shaqayn jireen nima gobollada aadi jireen wari adin otonta kabaalidee taranta duuniyanka waaley war bastaata ayaa muu ahaa war daabad maahan shabaabe eh. dad weeyaan dembi geystoo bulshaday dulmiyeen dagaal ay la galeen oo dirqi ay ka marayso iyo tii u dambaysay oo axmedow dagaalkii bulshadu ku qaadaad og tahaye hadda ayagaa isdilayaa lagu yidhi aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi ow dad maqandoodha day qaaban yuljooga kama si dharo dad maqandoodha day qaaban yuljooga kama si dharo war kalemaanay war mahaysiine laasacaanood weli waa qasan tahay maantana magaalada isgaarsiintii waa laga jaray garaad jaamac garaad ismaaciilna wuxuu yidhi somalilan laascaanood ha kala baxda ciidankeeda war garaadka hadalkiisu waa gardawse maaha war cali caligar lacaydiidna jid leh somalilan uma baahna hey cuqubadu halkii lagu galay caw ku urudaaye waxaanu ku baaqaynaa in shacabka hal ascaanood loo tudho war wiilkii yaraada fogaaneeg ahaa muuse bixi la hadlay wuxuu yidhi godobtaad u sheegayso ama aad ku goynayso taadaa ka guda weyne muusow ma garan weydi war abwaangaariya alla u naxariistay hadda wuxuu yidhi dharaar baa iman doonta dadka sool iyo awdalood aadanow hagrateen araggooda la waayoo lagu raadso ilays warwar ma haysaana madaxweyne xasan sheikh wuxuu saxeexay miisaaniyaddii iyo ee labada golee baarlamaanku ansixiyeen duqa magaalada muqdisho madaalana wuxuu saxeexay miisaaniyadda sanadka cusub ee gobolka banaadir marka shantii sanee la soo dhaafay miisaaniyad cad oo baarlamaan ansixiye oo madaxweyne saxiixayo ma arag mid gobolla warkeeda daa war miisaaniyadda waa la ansixi waana la saxiixi jiraye waxa cirka loo fiiri jiray waa xisaab xirka dawladda war guddigii maaliyadda ee baarlamaanka waagii la kala diray ayaa isla xisaabtan maaliyadeed u dambaysay warkalamaanay waanagii rabnay doorka diblomaasiga aqoon loo dalka qaybaha diidan dib inaan u midowno isagoon la dagaalin ama deeqda la siiyo ka goosan dadkiisa dib u soo mislaxaye taayadii ma saxiixa war miisaaniyada la saxiixay somalilan waa ku jirtaaye isdajis adeergaysoo bilaahegnaarishatukor wali baarey aliyow keerow madnuurow waaka waaku aamasanti infadheeweri jaama warfaamegaag waaka way kana yeleri horan haanta ilagaajiweri hayaay war mataasaa la leeyahay israacda waa hayaano waa habeen dhaxdu duniiduye hordhaciyo hambada ruux ma wada hele war waxaad ka tagtay hadda halkaynu joognaa ma hirsara ma helinba ma dhulkii hoosa waaban heeda daabe wargaboosow hadda waxaynu joognaa tuutawsankii tuwaanitiri sannadkii cusbaa allow noostamaada xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagaba wahayd barnaamijka ogaal gudahaan waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal waad kala socoteen karen anigoo cabdicasiis saliid beerada barnaamijka ila socodsiinayey cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsamaynayay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo Thank you. iguluqay mid xulisoon kabaluusa waayo nafto qalbigiibu nuduw bigaarsamayse geeta nabdiga geli qoosoo luqluqoshada haygamo ilacasnimo abdigageli oo soo noqonoqonshadaada xayamo dhinacasnimo hanaxadiyaan ku naawli naqbaawadaada alla dhowra nasiib ha iigu kaasimo hanaxadiyaan ku naawli naqbaawadaada alla dhowra फांसी भाई को फांसी